dadkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, mar kale kulanta wanaagsan saaxiib yaal barnaamijkana kulanka keyran waxaan kugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaasi la hadalhayo maantana qodobo dhowr ead ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona dalka morocco tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii waddankaasi ka dhacay waa ay sii kordhaysaa waxaa sidoo kale barnaamijkana qayb ka ah dowladda masar oo ka carootay buuxin ay dowladda etoobiya ku bilowday webiga niil madaxweynaha xiriirka cayaaraha dalka sbain wuxuu aqbalay ugu dambeyntii inuu iscasilo waxaa sidoo kale dahaynaa meydka haweeney geeriyootay muddo haatan laga joogo saddex kun oo sano oo dalka masar laga helay iyo maanta oo kale labaiyo labaatan sano ka hor waxaa la weeraray maraykanka dunidana dagaal cusub oo weji cusub leh ayaa ka bilowday every every nation in region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists saameynta weerarkii mareykanka lagu qaaday labaiy labaatan sano kahor warbixin laga diyaariyey ama aadin kaga diyaarin aad maqli doontaan haddii caalid xubnihii joogtada inoo ahaa ee kaalinta suugaantuna barnaamijkeenna way ku jira aniga soo dhawaada mar kale iyo kulanka kene baydiyo sanqarow kaasuu tegay indhaadeeraale madaxisuuka markaad luqunta dadabta ballaygu didaya oo layga daraya indhaadeeraale tahay madaxiisoodka markaad luqunta dadabta dhulba laygu didaya oo layga daraya indhaad diraadi dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagu metaaley dadadaytu duba ugaan loogu daray hindha jeeraarumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu medtaaley dadadeed ugaan loogu daray hindha jeeraare hawdaaye dilimaha dhabarkiyo darbaaho dhandaahiosida bixida xaga dayrwaqadaadkiyo ibtimaha uu dhahaye dilimaha dhabarkiyo garba uu dhandaayo sida dixida xaada dayru aqadaadkiyo sunnayaasha duuda xaman doombeerlaye madaxiisoodka markaad luquntaad adabka kulba layboodeedaya oo layga garaya mindaadeeraale madaxiisoodka markaad luquntaa dadafta kulba laygoo dilaya oo layga daraya indhaad deeraade war ugu filroonaya dayaxsan iyo tobanay dahablabuubetaale dhadateeto dhubatuman ugan loogu daraye indhadeeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meedkaanay dada keento dobatuban loogu daraye hindha ganida tallaabada miisaanka lagu daray laafyahala daawadu dadku waxay dhahdaan may saarin ciibi daaw islaamude markaad socodka tallaabada miisaanka lagu daray laafyaala daawado dadku waxay dhahdaan may saarin ciidee madaxiisuudka markaad luquntaa dadabka kulba laygoo dedaya oo layga daraya indhaad deeraade madaxiisuudka markaad luqunta dadabka kulba laygoo dedaya oo layga daraya indhaad deeraale ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu midtaanay sadasiyo toddobatoban bugan loogu daray indhaseeraale dumar ugu filroonay dayaxsan tobanay dahab lagumidtaaley dadateedo dobatoban bugan loogu darayey indhadeerainta deeraley aad ka macaan fanaanka ilaahay haw naxariistee xuseen yuusuf tarabi ayaa ku luqeynayay heystan barnaamijkana kulanka ka eranayana daafur noogu maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharafci heeda hooyaday barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib idaacada idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m siddeed iyo siddeetan ka sidoo kale nagala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggana radio colmed idaacadaha waddani xogmaal iyo kale f naga dhegeysanaysaan aynu eegna markaana dalka masar oo kamid a ah wadamada africa soomaali badan ayaa joogta wadankaas oo siyaabo kala duwan u jooga qaar baa waxbarasho u jooga qaar baa caafimaad u jooga qaar baa dalxiis u taga iyo qaraabo salaan sidoo kale kuwo kale ayaa iyagoo safarro kale sii raba wadankaasi taga dowladda masarna samaaradana aada ayay isoo dhaweysaa inkastoo mararka qaar sharciyada ay aad ugu adkaadaan haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa sida soomaalida ku nool wadanka masar ay dalkaasi ugu nool yihiin iyo waxyaabaha ay qabtaan waxaana magaalada qaahiro warbixintan nooga soo diyaariyey waryaheena cumar xabiib noor tiijar soomaaliya waa dal leh taariikh fog xadaarad iyo ilbaxnimo ka tilmaaman geeska afrika iyo qaar ka mida ah dalalka carabta waana dal caan ku ah barwaaqo bad iyo beriba leh dadka soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa geesiyaal deeqsi ah meeshii ay ka tagaan dunidana waa ay ka tilmaama yihiin umana baahna faalla iyo qodobayn kale intaasoo ammaanaya aragti wanaagsana ah, meesha waxa ay ka baxday waxyeelada ugu weyna ay soomaaliya soo gaartay kii markaasoo meesha laga saaray xukunkii milatariga ahaa ee koo iyo labaatanka sana maamulaya dalka iyadoo ilaa haatanna dhaawacasi lala dhutinayo haba kala duwanaadeen marxaladahee mana fiicna maanjabiske waxaanu joognaa wakhtiga soomaaliya ugu rajada fiicnayd hore waxaa u qarxay dagaalla sokeeye waxaa duushay nabaddii waxaa la casuumay colaaddii waxaa isdooxay ehel iyo deris waxaa la kala jiitay oodii ruux kastaana wuxuu soo riixday ilinkiisii si uga nabadgalo belada socota waxba yaanan ku laaban marxaladihii kala duwana ee uu dalku soo maray aan gugasha ku fidsanno halkaan u soconno oo ah soomaalida ku nool dalka masar iyo inta nooc oo ay u qaybsamaan dalkan masar waxaa lagu naanaysaa umudunya ama hooyada dunida waa dal carbeed kana tirsan qaaradda afrika sidoo kale waa dal soomaaliya la leh saaxiibtinimo fog oo taxano soo ahayd sannado fara badan soomaalida ku nool dalkan masar tira ahaan si rasmi ah uma helin laakiin qiyaas ahaan waxaa lagu tilmaamaa in ku dhow boqol kun oo qofood way ka yaraan karaan wayna ka badnaan karaan soomaalida masar waxay inta badan ku nool yihiin magaalo madaxda oo ah qaahira qaar baa waxbarasho u yimid kuna jira dugsiyada iyo jaamacadaha kala duwan ee dalkan masar ha noqoto deeq waxbarasho ama mid ay iska bixiyaan qarasha khilaafaadkii diini iyo maadiba iyadoo xusud ay mudan tahay ardayda ugu badan ee dalkan joogtahay ah waxa ay bartaan caafimaadka maadaama masar lagu tiriyo meelaha barashada caafimaadka ugu horeeya waxaana ay soo saarayaan mustaqbalka dhakhaatiir soomaaliyeed oo aqoon fiican leh dhinaca kale waxaa jira dhakhaatiir soomaaliyeed oo inay sameeyaan takhasus u soo aaday dalkan lana shaqeeya isbitaalada waaweyn ee dalka masar waxayna garab joogta ah siiyaan bukaanada soomaaliyeed mid jooga iyo mid yimaadaba qaar baa qaxootiya una liisgaraysan u-n-ka si ay u helaan dal si nabad ah ay ugu noolaadaan waxaana usii dheer hunguriga ka hayo in u-n-ka u qaado qaar ka mid ah dalalka yurub iyo ameerika taasoo dhacda inta badan waana rajada ay qabaan weliba qaarkood waxay intaasi naawilayeen in ka badan tobannaan sano waxaa jira qolooyin kale oo masar u yimaada xaalada caafimaad kadibna dalkoodii ama dalalkii ay ka yimaadeen dib ugu laabta waxaase dhacda kuwo ka mid a ah qaybtani inay halkani degaan mase badna qaar baa deegaan ka dhigtay oo guryo ka iibsaday ilmahoodiina u soo raray haba ugu badnaadaan qurbajoogta la cabsanaya nolosha iyo mustaqbalka ubadkooda waxaa mustaqbal iyo rajo muujiyey waalidiin soomaaliyeed oo ilmahooda kala soo baxsaday dhaqan xumida loo codeeyey sharciyadooda kana bilaabatay dalal ka tirsan yurub iyo maraykanka neef ayaana ka soo fuqday iyaga oo si rasmi ah ugu daray liiska jaaliyada soomaaliyeed ee dalkan masar kuwa ehelkooda ku nool yurub ama maraykanka u qabteen qareenno oo rajaynaya inay fiise helaan si ay rayadaasi ugu suurtowdana waxa ay ku soo biireen jaaliyadda masar kuwaa lutri u xaraystay dhoofitaan ameerika ah qaarkood wayba ku dhoofeen kuwa group five il ku haya sababtaana halkan u yimid inta ay rajadooda helis ama waayid sugayaan waxa ay isku howleen waxbarasho nuuci ay doorbidaanba dadka deegaanka lagu tilmaami karo waa qaxootiga u n ka u qoran oo qaarkood labaatameeye sana halkani ay joogaan kuwaa soo degay oo guryo ka iibsaday ama ku leh ganacsi ardayda ayaa lagu tirin karaa awoodda saddexaad ee jaaliyadda soomaalida ee masar intaa wixii ka soo haraahi waa sannado kooban kadibna waa ka socdaal intaasi oo nooc ee soomaalida ku nool dalkan masar jaaliyad ahaan way iska warqabaan waxaana isugu xiran yihiin si wanaagsan laakiin waddadaas aan kuu iftiimiya dhigta isii sidaannu ognahay soomaaliya waxaa ka jira maamul goboleedyo sida jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug puntland kaatumo iyo somalilan iyo qaar kaloo badan ha la aqoonsado ama yaan la aqoonsan waxaa la dhihi karaa awoodda ugu badan ee isku xirnaanshaha soomaalida halkan ku nool waa juf muwaaqif ahaan loo samaystay groub si la ysaga warhayo kadibna beel ahaan kadibna maamul goboleed ahaan kadibna jaaliyad ahaan inkastoo aan la difiri karin kaalinta jaaliyadda soomaalida ee masar marka laga hadlayo deegaan ahaan waxaad mooddaa in soomaalidu israadsadaan signalkooduna isku muuqdo meelaha ugu badan ee ay degan yihiin guud ahaan waa mandaqatu nasri ama madiinatu nasri xaafadaha sida gaarka ay caanka ugu yihiin soomaalida waxaa ka mid a ah caashirka taasica taaminka saabica swisri gaamica saare qureysh waaxaa sahraa siti oktoobar iyo meelo kale oo badan laakiin jaaliyadda soomaaliyeed waa dad ku nool xasilooni waxaana dowladda masar ay ula dhaqantaa habka ugu wanaagsan ee loola macaamilo ajaanibtan waddanka ku nool marka aad la sheekaysato soomaalida masar mid kasta waxa uu kuu sheegayaa inuu uurka ka jecel yahay dalkiisii hooyo inuu dib ugu laabto cumar xabeeb nuur cumar tiijar radio kulmiye qaahira waryaheena cumar tiijar aada buu mahadsan yahay warbixintaas magaalada qaahira ayuu nooga soo diray waxaa noo soo socota xasuusin aad gelinayno sano kahor wixii mareykanka ka dhaceen warbixin aad kaga diyaarinay laakiin saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aada u qabsaday sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday xildhibaanka ugu da-da weyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya danjira dhabancad dhubanacad sawirada laga soo qaaday waxay muujinayeen isagoo furin dagaal jooga oo qori akee wata mar dambe ayuu la hadlay warbaahinta isagoo jooga deegaan lagu magacaabo laaska gacamey oo koonfurta gobolka midoog ku yaala waxyaabaha ugu yaabka badan ee deegaankaasi uu ku arkay ayuu ka hadlayaa markaan fariinaha al-shabaab ayuu u dirayaa mid bay aada iyo aada igu kulul middaas waxaa weeye wixii soomaaliya oo al-shabaab fikradooda qaba xil gaaraha dadka ka saaran wixii ajnebiya gadagadarray u yimaadeenoo ninna la weyddiin mahaye waxaa weeye waa horor ama waa carareen ama waaba la iska dhicinhaya kuwan soomaaliyeed waxaa suurtagala inay badi gobollo kale ka yimaadeen laakiin meel kastay ka yimaadeen waa awlaaddayadii weye waa walaalahaya abti baan u nahay adeer baan u nahay awoo waan u nahay waxaan la yaabanahay adduunka ilaahay sida uu u sameeyey waxaa laas laasgacamay iyo meelaha la midoo halkaana keenay baan la yaabana dadkii u dhashay oo joogay baa ka guurahaya geed ma leh oo begwebi ma leh oo biyo ma leh marka ninka inta soo aaday rabo inuu ku xukumo ariga la cuno waxaan leeyahay waa gardarro war hadduu allahiin alla yahay meelaha biyaha loo lagu dhuuman karo oo ku gabban karto aada wixii aan aadayna dadkooda ha soo raacon ha isdhiibaan waa la soo dhowaynaya layidhi cafis baa la fidiyey nina kama qarsoona ya nuur deeq baa <laughs> ugu dambeeyey wixii hadda meelahaan joogay oo ka tegey asagoo midha ay dhici karto inuu ku dhashay buu adkaysan waayo marka waxaad yeeshaan tan wax ka cuni maysaane waa abaare meel adliist biyalo ama geedaleh xabadda dowladdii soomaaliya waa go'aan bay gaartay diyaaradayna la timi marka meel banaan caqlidarradu waxaa weeye meeshaa jilabkaa ninka taagan oo diyaaradda ku soo socoto hadda waxaa weeye isagaa isfirqoolay war waxaad yeesheen inta goorgoor tahay dadkiinna ku soo biira oo isdhiiba waxaad la kulmaysaa in laydin cafiyo oo cafis guud baa la fidiyey kuwaan waxba kala cuni maysaane iyagaa ka tegahaya iyaguna markoodee isaga taga meeshaan oo soo dhiiba hadda war kaloo naga dhexeeyaa ma jiree waama la yaabanahay sababta halkaan ay u joogaan laleeyahay al-shabaab baa jooga maxaa yeele shabaabku kollayba dad madaxay leeyihiin soo ma ahan dadkaasi ninka halkan u soo diray ya iyagu mashimay iyagu sirqoolee ya waxa maantay meeshaan idinka yaal ama aad mustaqbal mustaqbal aad ka helaysaan ma muuqato mana jirto war iskaga taga meesha oo dadkiina dhinac ka raaca ninkaan raacayna meeshuu ka bixi karo aado uu ku gaban karo xildhibaan dhaban xildhibaanada golaha shacabka oo xildhibaanka ugu da-da weyn sawiro lasoo qaadayaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada aada loogu hadalhayay isagoo jooga meel furin dagaalah deegaanka ceelgaras layidhaahdo oo gobolka galguduud ka tirsan ayaa maanta soo galay gacanta ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug iyo sidoo kale kuwa deegaanka wararku waxay sheegayaan in saakida hore ciidamada gudaha ay u galeen magaaladana baaritaana ay ka sameeyeen laakiin intay ay ciidamadu gudaha joogeen qarax ka dhacay gudaha magaaladaas waxaa ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dhowsamareeb labadaba waxay ku sugnaayeen gudaha magaalada iyagoo ka dhex maraya ayaamiin ay kula qaraxday mar dambana warbaahinta dowlad goboleedka galmudug ayaa baahisay in deegaanka ceelgaras ay tageen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo uu la socdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad waxaana kormeereen xaafadaha deegaankan uu ka kooban yahay mas-uuliyiinta deegaanka garas baaley waa deegaanka raada ceel garas ee gobolka galgaduud waxa ay radio kulmihi u sheegeen in si buuxda dowladdu hadda ay u maamuleyso deegaanka ceel garas layihaahdo oo galgaduud ka tirsan waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka kenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaane maanta oo kale labada kun iyo kowdii oo laga joogo labaiyo labaatan sano dalka mareykanka maalin talaada ahayd gaaraha magaalooyin ay kamid yihiin new york iyo washington waxaa weerar lagu qaaday daarihii adduunka ugu dhaadheera weeraradaas waxaa loo adeegsaday diyaarado la afduubay ururka alqaacida ayaana ka dambeeyay sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday aqalka wasaaradda gaashaandhigga ee ku yaala magaalada washington ee batagonka layihahdo diyaarad kale oo afraadna iyadoo taargetkeeda ama yoolkeeda halku ahaa aan gaarin ayaa la burburiyey maalintaas wixii ka dambeeyay dunida weji kale ayay yeelatay oo dagaal weji cusub oo loo baxshay dagaalka argagixisada ka dhanka ah ayaa dunida ka bilowday waxaana la xasuusanayaa madaxweynihii xilligaasi mareykanka george w bush inuu ku dhawaaqay dagaal xoog lahaa oo ururada argagixisada waxa ugu yaaraan awga kale ka dhanaxaa meelihii ugu horreeyay dagaalkaasu saameeyey afghanistan iyo meelo kale oo ciraaqu kamid yaha ayaa kamid ah dunida muslimkana si weyn u saameeyey oo soomaaliya ayaaba kamid ah xataa dowladihii ama wadamadii uu dagaalkan sida weyn u gaaray warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyay iyo saameyntuu dagaalkaasi yeeshay waryaheena cabdicasiis beereed such a pretty morning, isn't it? Perfect fall morning, although it's not fall yet. So labiiyo labaatan sano ka hor maanta oo kale sanadii laba kun kowdii xaalad deganaanah ayay nolosha ugu bilaabatay dadka ku nool magaalada new york iyo guud ahaan dalka mareykanka hase ahaatee jawigu waxa uu isbedelay xilli barqa ah kadib markii weerar diyaarada loo adeegsaday lagu qaaday dhismayaashii xilligaas adduunka ugu dheera ahaana xarunta ganacsiga dunida side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. It blew up, a big explosion. People started running. It was just chaos everywhere. People jumping out. People just kept jumping and jumping and jumping. That's how they were. Talk about that weerarkaas oo loo adeegsaday afar diyaaradood oo la afduubay oo ay geysteen sagaal iyo toban xubnood oo ka tirsanaa urur weynihii alqaacida ayaa waxay u qorsheeyeen afar weerar laba ka mid a ah weeraradaas waxaa bartilmaameedkoodu ahaa xarunta ganacsiga adduunka ee twin towerska loo yaqaanay daarihii mataanaha mid ka mid a ah waxaa lagu dhuftay xarunta waaxda difaaca ee banticoonka loo yaqaano halka tii afraadna ay meel cidla ah ku dhacday weerarka maalintaas waxaa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen dadka badan saddex kun oo ruux halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii dhacay koob iyo tobankii sebtembar sanadii laba waxa uu sababay in dunidu gasho dagaal weji cusub ah waxaana maraykanka iyo xulafadiisa duulaan ay ku qaadeen dalal ay ka mid yihiin afghanistaan ciraaq iyo dalal kale oo ka mid mida ah dunida muslimka ah madaxweynihii maraykanka ee xilliga george w bush ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah taalibaantii ka talinaysa dalka afghanistan xilliga isagoo oo markaa hadal kooban oo kula hadlay koongreska maraykanka si caralna uga hadlayay weerarka waxa uu yidhi deliver to united states authorities all the leaders of al qaeda who hide in your land release all foreign nationals including american citizens you have unjustly imprisoned protect foreign journalists diplomats and aid workers in your country close immediately and permanently every terrorist training camp in afghanistan and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities waxa uu ka dalbaday ururka taalibaan inay markaa soo wareejiyaan xubno maraykanku ku tuhmayay weerarka sidoo kale inay xiraan xarumaha lagu tababaro ururada alqaacida iyo sidoo kale in lasoo fasaxo shaqaale ajaanib ah iyo kuwa u dhashay dalka maraykanka iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha gargaarka every nation in every region now has a decision to make either you are with us madaxweynihii mareykanka ee xilliga george w bush waxa uu sheegay in dunidu ay u furan tahay laba wado taasi oo ah in dunidu ay la safato mareykanka iyo inay raacaan ururka alqaacida iyo ururada argagixisada weeraradii lagu qaaday mareykanka xilligaa waxaa mas-uuliyaddeeda dusha u ritay ururweynihii alqaacida waxaana xilligaa dunida ka bilowday dagaal lala galay kooxaha argagixisada iyo ururada mar bashaar diinad huwanayay oo la baxayay magacyo kala duwan kuwaasi oo kasoo ifbaxay qaybo badan oo ka mid a ah dalalka caalamka dhanka afrika markii aynu eegno iyo soomaaliya maraykanka markiiba waxa uu xanibay lacag ay muwaadiniin soomaaliyeed lahaayeen oo taalay shirkadii albarakaad kadib markii uu ku eedeeyey in urweynaha alqaacida xubno ka mid ah ay lacago malaayiin doolara marsadaan inkastoo sannado kadib arrintaa ay been noqotay sidoo kale maraykanku waxa uu liiska ururada argagixisada ku daray ururka al-shabaab sanadii laba kun kuwaasi oo ku dhawaaqay sanadkaa inay ku biireen ururweynihii alqaacida duulaankii afghanistan iyo ciraaq waxaa barbar socday dagaal uu maraykanku ku taageerayay dowladihii soo maray soomaaliya iyo duqeymo dhanka cirka ah uu ka geysanayay gudaha soomaaliya kuwaasi oo lala beegsaday hogaamiyayaal soomaali iyo ajaanib isugu jiray iyo hoggaanka al-shabaab waxaa laga xusi karaa xubnihii uu duqeynta ku dilay maraykanka hogaamiyihii al-shabaab aadan xaashi cayrow oo mar soo noqday hogaamiyaha ugu sarreeya kooxda iyo sidoo kale axmed cabdi godane oo isaguna mar noqday hogaamiyihii al-shabaab oo laba kun iyo toban ay duqeyn ku dileen maraykanku sidoo kale bilaal albarjaawi ayaa kamid ahaa iyo xubno kale oo ajaanib iyo soomaaliba isugu jiray kuwaasi oo ka mid ahaa xubnihii ugu sarreeyay al-shabaab oo maraykanku uu duqeyn ku dilay inkasta oo maraykanku uu ka takhallusay ururadii argagixisada gaar ahaan alqaacida haddana waxaa weli muuqataa in qaar ka mida ah ururada argagixisadu ay caqabad ku yihiin nolosha dadka ku nool dunida si guud dunidu waxaa saameeyay dagaalka u dhexeeya ururada argagixisada iyo dowladaha ay kasoo ifbaxaan xubnahan waxaana jirta in laba iyo labaatan sano kadib taalibaantii maraykanku uu dullaanka ku qaaday ee uu ku burburiyay dalka afghanistan inay dib ula wareegeen dalka waana waxyaabaha isbedelay marka la eego taariikh ahaan sidoo kale maraykanku waxa uu wadaa taageero uu siiyo dowladda soomaaliya oo uu taageeraya tan iyo burburkii waxaana weli diyaaradaha dagaalka maraykanku ay ka qayb qaataan howlgallada gaarka ah iyo kuwa guud ee ka dhana al-shabaab ururada argagixisada ayaa si guud dunida u saameeyey iyadoo oo markaa marba shaar diineed ay huwanayeen magacyo kala duwanna ay la baxayeen weli waxaa jira dalal ay ka mid tahay soomaaliya oo la daalaadhacaya dhibaatooyinka ka soo gaaraya kooxaha argagixisada waryaheena cabdicasiis beereed aada iyo aada u mahadsan yahay warbixintaas ayuu nooga diyaariyey saameynta uu yeeshay weerarkii sano ka hor mareykanka lagu qaaday waxaan rabaa inaan dib idiin xasuusiyo codadkii la duubay maalintaas sida warbixinta aad ku maqlayseenna weeraradaas waxaa loo adeegsaday diyaarada la afduubay mid ka mida ah rakaabkii saarnaa diyaaradihii weeraradaas loo adeegsaday ayaa cod laga duubay isagoo qof yeelkiisa la hadlaya sidaan ayuuna aha jawg situación no permite solamente tener un debate favorito. At number two, ball first and right. Maybe the students in the Dolphins, they're not ready to foul, but it's getting bad. I'm gonna die, aren't I? No, no, no, no, no, no. I'm gonna die. Man, man, man codadkii la duubay labayilabaatan sano ka hor maanta oo kale markii mareykanka la weerarayay kuwaasi ahaayeen barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenan barnaamijka kulanka keenan aad dhegeysanaysaan saaxiib idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan tirada dadka ku dhintay dhulgararkii xooganaa ee jimcihii ku dhuftay wadanka morocco ayaa hadda korortay oo laba qof ay gaarayeen sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha kooxaha gurmadku waxa ay sheegeen isticmaalayaan wax kasta oo ay ku doonayaan ay ku badbaadiyaan dadka la aaminsan yahay in guryaha dumay ku hoos jiraan qalabka culus ee wax lagu qodo ayaa mari karin wadooyinka qaar oo ay xireen dhagaxaanta waaweyn si u gaaraan tuulooyinka fog eh, ah halka xuduntu ah dhulka buuraleyda ah ee atlas ee dhul gariirku saameeyey qaar badan oo dhismooyinka ka ah ayaa burburay oo guryaha intoo badan waa burbureen gurmud ayaana weli soconaya dowladda morocco waxaay sheegaysaa inay aqbashay gargaar ilaa afar wadan oo kala ah britain ama ingiriiska sbain qatar iyo sotoga imaaraadka carabta jimcihiina waxa uu habaa leeyahay dhulgariirkan kii ugu khasaaraha badnaa ee dalkaasi ku dhuftay waxaana socda baa laleeyahay hadda in dadka gurmud loo sameynayo dowladdu waxay sheegaysaa oo la xaqiijinayaa in sagaashan kamid mida ah laba boqol qof oo ilaa hadda lalayahay ama laba boqol qof oo marka hore la weysanaa sagaashan ka ah la xaqiijiyay inay dhinteen warka kale adduunka ugu weyn waxa weeye safarka madaxweynaha kuuriyada waqooyi uu ku tegayo wadankaasi ruushka kuuriyada waqooyi iyo ruushka waxay labada dowladoodba xaqiijinayaan hogoomiyaha kuuriyada waqooyi kim jong an ah, ninka la yidhaahdo uu booqanayo wadanka ruushka halkaasoo wadahadal uu kula yeelanayo dhigiisa dalka ruushka valadimir putin aqalka kremlinka ee ruushka looga arimiyo ayaa sheegay in booqashada kim ay ku timid martiqaad uu ka helay madaxweyne putin islamarkaana booqashada rasmi ah ee wadankaasi uga bilaabanayso sida lagu daabacay wakaaladda wararka k c n a ee wararku faafisa dalkaasi kuurida waqooyi labada madaxweyne ayaana kulmi doona putin ayaa maanta waxa u safray magaalo layihahdo oo ku taala bariga fog ee dalkaas si uu halkaasi uga qeybgalo shirka dhaqaalaha bariga magaaladan waxaa la aaminsan yahay inaba ama ay tahayba halkii uu kula kulmay labakunsagaaliyotobankii kim jong-an markii ugu horeysay horaanta maantana warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale iyadoo soo xiganayso ilad wareedyo dhinaca dowladda ah oo aan la magacaabin waxay ku waramaysaa in madaxweyne kim jong-an uu u muuqdo inuu ku dhoofay ama uu raacay tareen gaar ah oo ku socday ruushka halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin maalinta talaadada oo berri ah madaxweyne kim inta badan dibadda uma safro hadii ay dhacdana waa la sii qariyaa oo aada looma helo waxaana inta badan uu ku safraa tareen gaara ah oo midabkiisu cagaar ama saytuunka u egyahay oo la sheegay in lagu rakibay qalabka nidaamyada isgaarsiinta islamarkaana uu kamid yahay taranadaysan rasaasto ama xabadaho karin waxaana uu ku leeyahay qolal gaara ah oo xafiisyaha ah oo ku shaqeeyo kulanka udhexeeya kimi putin ayaa loo badinayaa in diirada lagu saarayo iskaashiga milatari iyo suurtagalnimada in heshiis cusub ay wada gaaraan sida ay sheegayaan saraakiil arrimaha falanqeeya oo mareykanka iyo kuuriyada koonfureed u dhashay mareykanku waxa uu sheegay inay qalad weyn ay noqonayso haddii kuurida waqooyi uu ruushka uu siiyo huba uu isticmaalo wadanka ukrain dagaalka ka socda wuxuu naga digay xukuumadda pyongyang inay arintaasi ka feejignaato xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya labada madaxweyne waa kan ruushka iyo kan kuurida waqooyihi wuxuu muujinayaa kala qaybsanaan la-aanta ama kala qaybsanaan kale oo caalami ah oo lagu qaybsan yahay dagaalka ukrain waxaa sidaasi yiri roman bajo bardo oo ah guddoomiyaha kuuriya ee dugsiga maamulka brusels taageerada waqooyiga kuuriya waxay u ogolaan doontaa putin inuu u dagaalamo ama uu sii dagaalami karo muddo dheer taas oo war xun u ah yurub iyo weliba reer galbeedka ayuu ninkan yiri dowladda kuuriyada waqooyi waxaa laga yaabaa inay iyadu dhinaceeda ay heli karto tobanaan milyan oo madaafiic ah iyo gantaalo weliba naqshadaysan oo loo naqshadeeyay sidii kuwii soofiyeetka oo kale kuwaasoo laga yaabo inay si weyn u xoojiyaan ciidamada ruushka ee dagaalka ukraine ku jira taa badelkeedna kim waxa uu raadsan doonaa tamar iyo cunto oo aada loogu baahan yahay dalkiisa iyo dhinaca teknolojiyadda hubka ku horumarsan oo ay ku jiraan kuwa lala xiriiriyo gantaalaha blastikada ah ee qaaradaha iskaga kala gudba maraakiibta quusta ee gujyada loo yaqaano ee gantaalada blastiga qaadi karaya islamarkaana nuclear lagu xiri karayo iyo sidoo kale gantaalaha kale ee dayax gacmeedka laga hago waxaa jira walaac laga qababa laleeyahay in suurtagalnimada teknolojiyadda ruushka ay kordhin doonta ee dalkaasi kuurida waqooyi ay siinayso ay kordhin karta baa laleeyahay khatarta ka imaaneysa siiko eh, dhinaca hubka nucleer-ka ah iyo gantaalaha ee dalkaasi kuurida waqooyi oo la qorsheynayo inay macquul ay noqon karto mustaqbalka in lagu bartilmaameysado maadaama ay kamid yihiin mareykanka kuurida koofureed iyo xataa jabaan qodobo kale ayaa saaxiib soo socda barnaamijka aad dhegeysanaysaan waa kulanka keenan oo radio kulmiya kaga imaanaya k aragnaaye hortaydu buuri tahay burii tahay in hortaydu buurin tahay hortaydu buuri tahay burii tahay in hortaydu buuri tahay hareertu waraari tahay inaan isela habuun tahay hareertu waraari tahay inaan la haboon tahay inuu iigu kaahibeeyo odanamowlaha ka sugayo inuu iigu kaahibeeyo odanamowlaha ka sugayo badnaaye inan qabo haraad weliye haraad weliye inan qabo haraad weliye igu badnaaye inan qabo haraad weliye haraad weliye inan qabo haraad weliye ilaa cuna ii baxayo xareeduna adiga ii tahailaa cuna ii baxayo xareeduna adiga ii tahay igu iga jiro xaggaaga wayuu iiga ka horjooge iga jiro xaggaaga wayuhu iiga kaa horjoogi haddii ay inaani selin heedhe haddii ay inaani selin heedhe inaani baanaaya moogtahay haddii ay inaani selin heedhe haddii ay inaani selin heedhe inaani haddii aanan ishelin heebda inaan hibanaya ma ogtahay haddii aanan ishelin heebda inaan isiifaaya ma ogtahay eree kale ayaa kamid ahaa cododka macaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo ilaaha naxariiste saar axmed jaamac ayaa ku loqeynaya heestan isiif ayaa halkudhigalrada ismaan aadan ayaa askari ayaa ereyada laga hayaa laxankana siciid xarow ayaa saaray waxay qeyb ka mid tahay ama ka ahayd heesihii la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii barnaamijkeena kulanka kenya inay qayb ka tahay heese kalea noo soo socda saaxiib yaad maqli doontaa markaan dhinaca xubnahaan eegeynaaye kusoo dhawaada xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan baana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa koob iyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol konton iyo afaraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol koob iyo toban cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxaa kamida ah maantaoo kale sanadkii labada kun iyo kowdii gantaal nuuca saamka la yiraahda ah oo qarxay ayaa dad badan ku laayay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho gantaalkaas ayaa waxa uu qarxay kadib markii ay garaaceen koox dhallinyaro ah oo doonaysay inay maar ka furtaan maantaoo kale sanadii labada kun iyo sideedii allaha u guddoomiyihii xilligaasi ee degmada shibis maxamed cabdi filfil ayaa lagu toogtay gudaha xarunta degmada shibis maantoo kalena sanadkii labada kun shan iyo tobankii ugu yaraan lixdan iyo laba ruux ayaa ku geeriyooday in ka badan siddeetan qofna waa ay ku dhaawacmeen masaajidka maka al mukarama ee dalka sacuudiga kadib markii uu kusoo duldhacay weesh kuwa dhismaha ah maantoo kale sanadka markuu ahaa kun afar boqol sagaashan iyo sagaalkii ciidamadii xilligaasi ee faransiiska ayaa qabsaday magaalada milan ee waddanka talyaaniga maantaoo kale sanadkii kun toddoba boqol afar iyo tobankii dowladihii faransiiska iyo spain ayaa qabsaday gobolka catalonia oo xilligaasi ka madax banaanaa isbeen maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii madaxweynihii xilligaasi ee dalka jili salvador allende ayaa istoogtay kadib markii uu weerar ku soo qaaday wasiirka gaashaandhigga dalkaasi ee la oran jiray agosta banuuji maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii xeele koowaad oo ahaa boqorkii xilligaasi ee dalka itoobiya ayaa xukunka laga tuuray ugu dambeyntiina maanta kale sanadka markuu ahaa labada kun kowdii laba diyaaradood oo rakaab ah oo ay qafaasheen ururka alqaacida ayaa weeraray dalka maraykanka gaar ahaan daarihii ganacsiga adduunka ee magaalada new york ku yaalay ee loo yaqaanay towin towers waxaana ku geeriyooday ku dhowaad laba kun lix boqol lix qof oo lixdan iyo afar ka midana ay ahaayeen rakaabkii diyaaradaha saarnaa isla maalintaasina waxaa la weeraray xarunta gaashaandhigga dalka mareykanka ee pentagon guud ahaana waaga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana hadib idinkugu celiyay burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay mahadsantaha luulow dib noo xasuusinaysay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kalamaane gobanimadu waa geed ku baxa dhiiga geesigae gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala ku siine qundhigiisu waa kaa ninkii xiligun huusow war waxaa la yidhi rubadoo go'diya waa mid uun libin ku rayrayye raggu waa dhintaa amase waa riiq ku dirira war waxaa kaloo la yidhi garba siman laba geeshtagaal gacan isweydaarsi gobanimo midkii goobayaa weli kalalaarey reg meeliska gaylankii hubangaraarsada ama ha gohe ama guulaysade war waxaa kaloo la yidhi dhimashadu xaq weeyo mar bay nolosha dhaantaaye dharagiyo mar bay kaa yihiin dhaqasha xaaraan war waxaa la yidhi haddaan ruuga loo dhigin shabaab weyna rogayaan ha warweerin anoo nool wardiyey baad mudan wakhtiba iskeenbadi kayrkaa waad ku hiirsani aryaa waaqlo war ma haysad een ma jirtee shabaab wabtaa laga gediyaa la yidhi war cabdulla waaqlo haw qaban gooja caddaa ka dhex qaylinaye adigu warkayga dhex gelina ceelgaras berigaa lagala wareega ruunirgoodna hadda agtiisa la joogaa xaalado horena waa la bedelaa la yidhioo tuulooyinka ha laga nadiifiyaa la yidhi intaan beledka la gelin oo xataa baadiyaha in qof ku hero lama rabo amiiradi xataa eriga ilaalihayo la sheegaayo mahay joogaana loogu tegaaha layidhaasa erigan magacyihiisa sheeg la leeyahaa la yidhi hadda geed dambeo higlaya amba hereeriya lama hoosgeli doono cabdilow minisaas la yeelay mac sokor war anugu waagaan dhijirka ahaa cadhiga ridaan ugu jeclaa ogol baa lo odhan jiray war dadkasin sheegasan annaa raa'iy alqanam hamsa siniin qaareerawa ka jaran madeeyow mid kalena waxa uu yidhi arbacata cashara sana anaa qanam armiga dadkaa qaatay oon arxan kuu geli doonin ari kaa celin maaye argagixiso abudda yadaan aragnay is-ilaaliyaan baaranay islaamsoo ambaanahay eebbow allahayow adiguna na taageer ilaahow war madaxweynaha jubbaland axmed oo gabiye wuxuu yidhi soomaalay waa danteena innagoo isku duuban la dagaalka shabaab ninka diidaya maanta waa dambiile caddaystay war bashiirow axmed madoobow wuxuu kaloo yidhi madaxweynihii iyo wiilkiisiioo tuuta gashadaa furunta taagan dariiq kastay mar maagaanna gaari qaraxaa loo dhigayaa gambana maayaan oo way socdaan marka waxaan la yaabana kuwa gadaashooda ka guryamaya eh. oo siyaasiyiinta sheeganaya maxay ku hadlayaan maxayse ka hadlayaan aryaanaha axmed madoobe warkiisa maadan fahmine eh. madaxweynaha sumaynaan u xiro u yidhi mugan warkiisa dhuuxana aniga waxaa iiga soo baxday eh. waa kaa raalligeliha warka faarax macallin iyo wixii lamida war xaalmarinta axmed madoobe buntland ma ogtahay warbow buntland doorasha ku maqulsanta axmed madoobe waxaan horan lahaa buntland ku dayo siday dowladeedu tahay dowladaay war waxba laydiinma sheegi karo warka waad ku rafataane axmed madoobe wuxuu yidhi sacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuwa maanta diidan dagaalka shabaab birri ayagoo xil doonahayna soo hor istaagi doonaan ee eegga magacyadooda inta sii qortaan birri dhagax tuura aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi nima taqan ina tira yatahay waxba terime nima taqan ina tira yata war ahmed madoobe dhankayga kasoo soo dhammeeye dhankaaga kasoo soo dhammaawe maylin ariwaay warmadayo lafta gareen fiiro keliya ku filan buu yidhay xagguu ka soo dhammeeyey fuy fiiryawshalays waa malka fugsa eebow niinfududaa ah, mayn ariwaay warmadayow hadda muuse biixilaas canood kuguma haysto warkalamaanay war ma haysiine maantoo kale labaiyo labaatan sana ka hor axmedow dhalashadaadi miyay ku beegan tahay war labadii kunay ahayd dowladdii carta markii la soo dhisay markaasin ceeluma qodna cidna uma maqna mugow lahay miya warbow cabdilaahi yuusuf waa ka dambeeyey hayaay madaahir riyaale kaahin war waaqlow ma isu soo sharaxay war weligiin kale maanay warka waa ku didaan sidaad waalan tihiine maanta waxay ku beegantaha labiyo labaatan sano ka hor maalintii daarihi mataanaha ee maraykanka la qarxiyey niya walmooshidii usaama bilaadan aman dheera dhimadi war daalibaan iyadaa hadda xukumta afghanistaan warbow alqacde miyay ka baxeen horta daaraha maraykanka wixii qarxiyey khawaariijtaan miyay ahaayeen war waxba laydinma sheegi karo dad falanaa tihiine weli daarihii lama dhisin maraykanka beesi haysana ma inguraayan hooba daardiba dhisadu waayeen sameeyo hoteeladii al-shabaab min afarta jeer qarxiyeen miyaan hore laga dhisin xaad beentuu sheegi war dhibaatadii ka dhalatay ilifa sebtembar maraykanka adduunkao dhan bay saamayn ku yeelatay dad badanna waa ku baaba'ay wadamo badanna waa ku dumeen cadowgu maraykanku waagaa la dagaalamayayna wuu sii fiday meelo nabad ahaana dambaa ka oogmay dad badanoo muslimiinoo wax dembiya gelinna waa galaaftay markaa masiibadaa ciddii bilowday ee ciddii ka jawaabtayba wax wanaaga sooma kordhin waroro waxaa loo yidhi debkii manaafaqshida muslim wadnumaa ku gubto warorado hanugu buqina reerihiini qabo warba weelalkanba warkaan dalka waxaa ka jire ceel oo ceel muuqata gacantaa lagu hayaa war barshirdheerowma ciidamada buntlandaa galay warkalmaanay war ma haysiine ceelgaras markii la galay beriga hore meeshii la qabto ilaa ciidanku miina baaris ka sameeya shacabku magaalada ma geli jirin laakiin xildhibaanno jadbaysan oo shan sano guryahoodii arkin oon qaarkood muddadaas waalidkood soo salaamin arkinna ayaa orod ku galaa layidhi magaalada haddee jeshii dhammaataa ifka joogi maysaa la yidhi xildhibaan maxamed maxamuud yare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo cabdulaahi ibraahin oo ka tirsanaa golaha deegaanka dhuusamareeb ayaa ku dhintay baa la yidhi laakiin waxaa caloolxumo lahayd toddobaad ka hor xildhibaan maxamed maxamuud yar asagoo hadlaya wuxuu yidhi waxaan u soconnaa jahaad aan ka soo noqosho lahayn hadda ilaahay waa u aqbalay jinnadii allah ka waraabiyo warcalaa kulli xaal allah gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay gedka habbo wargobannimada walo loo go'a eh. godka aakhiriyo dhilba eh. loo galaa eh. gowracatada weli garaaniney gedka baw aryaadhaha xildhibaanada shihiida horena ilaahay u waafajiyo uga hadla allahow naxariistay jiday dadka noolna u fureene dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi kalamaanay warka hore war soo dhaafiye xildhibaan mawlid cabdi maxamuud siyaasadoo ka tirsan goraha baarlamaankaoo maanta ka hor hadlayey ayaa waxaa ka soo yeedhay xarakatu mujaahidiinu shabaab war wixii uurka kaa jira afkaa kaa wixii la qarqariya qarsoon ama qubtoonna waa la yidhi warbawsow lama odhan hadal wuxuu ma yahay intaadan odhanin afka hadduu ka soo baxo aduu ma arrimisid war shabaab ayagoo shabaab la oo kooxda dhiigcabkaan la yidhaah oo ugus la yidhaah oo argagixisan la yidhaah miyaan shirkii culummada laysku waafaqin inay qawaari khaarij yihiin looguna yeero see xildhibaan baarlamaanka nugu matelayahay mujaahidiin u dhihi karaa war haddaba waynu cabsanahayo sooma dhici kadho war kalemaanay shabaab ninkii ammaanay ninkii daayaba la isdhaafi maaye haddaad arki jirteen taliyo nabad la arkin oo sawirkiisa saxaafadu inta raadisay ay weyday maanta qarqaris waa dhammaaday waxaalku waa isugu tumasuma ogeyn miya warwarka ha iga soo dhex geline taliyihii nabsugidda soomaaliya mahadsalaad asagoo tuuta xidhina furunta dagaalka lagu arkay cadcadooya waar maydhuu soo shidsay ma wax daniin isqariyey ma diriro balow hadda nin baqay kaa dhimay isinlaymaari jarne war fulay baa gadaashada hadday goobi dirirowdo waar kalgacalow intaad garanaysa way dhaaftay warmahadoo tuutaha gashan markaan arkay anigoo isla khawaariijtii waa u dhammaatay ayaan arkay madaxweyne qoorqoor iyo wasiir madaxaana furan oo dhinacyada ka taagan calaa kulli xaal tilaabada aan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh waa hagaag xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkana ayadaa u dambeysa waan u mahadnaqayaa saaxiibada barnaamijka la qeyb qaatay iyo dadkana dhegeysanayaba tan iyo barnaamijka lamid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa codka macaankan aan daylahay oo raxmadee xalimo muuse milaano heesteeda soo adiga ma ah nabadgelyo